alxamdu lilaahi rabbi اlcaalamiin wsala allahu wslama wbaaraka calaa nabiyihi اlkariim muxamadi waaalihi wasaxbihi ajmaciin amaa bacdu darsigeenani waa kii sagaalaad oo ka mid a kitaabkii khulaasatu nuuru lyaqiin fii siirati sayidi اlmursaliin oo iska lahaa cumar ibnu yaxya bnu cabdiljabaar raximahu llahu tacaala waxaynu soo gaarnay addarsu taasic waalcishruun casharka labaatan iyo sagaalaad khuruuju nabiyi nebiga kasoo bixidiisii weeye sala allahu calayhi wasalam min alxisaari go-doonkii la go-doomiyey uu ka soo baxay go-doonka waad garanaysaan shicbigii waa tii la geliyay soo meeshii laabkaasi soo garan maysaan meeshii buu ka soo baxay sababkuu kaga soo baxana waa arki doonaa fi sanati alcaashirati sanadkii tobnaad oo min annubuwati nabinimada ka mid ah ittafaqa waxaa iswaafaqoo heshiiyey khamsatun shan nin oo min ashraafi qurayshin quraysh odayaasheedii ka mid a ah. fa naqaduu waxay jeexjeexeen oo burburiyeen asaxiifata waraaqdii qaraabogoysnimadu ay ku qorayd oo kacbada sufrayd oo aan soo marray ma xasuusataan waraaqdii bay jeexjeexeen halkaa lambar wan buu ii qabtay wa kaana wuxuu ahaa awala man ruuxkii ugu horreeyoo takallama ka hadlay oo minhum shantaa ka mid a zuhayru saxaabiga zuhayr loo yaqaan ninka zuhayr loo yaqaan fa qaala wuxuu yidhi ninkaasi yaa ahla makata ree makow a na'kulu ma cunaynaa atacaama raashinka maxaa idinkugu xiga wa nalbasu ma xiranaynaa athiyaaba dharka wa banuu haashimin walmutalib ree banuu haashim iyo ree bani mutalibna halka ay yihiin kuwa baaba-ay laa yabiicuuna aysan waxba gadan karin oo badeeco aysan iska iibin karin walaa yabtaacuuna waxna aysan soo iibsan karin ma saas wallaahi ilaahay baan ku dhaartaye laa aqcudu fadhiisan maayo xataa tushaqa ilaa la jeexo haadihi tan asaxiifatu ee waraaqda ah addaalimatu ee gardaran alqaaticatu ee qaraabogoyska abi waraaqdu qaraabagoys maaha waxa ku qoran baa qaraabagoysnimo ah fa ayada waxaa taageeray qowlahu hadalkiisii al arbacatu arbacatulbaaquuna afartan oo soo raacday afartaasaa warkii ku taageero waxay yidhahdeen waa sax waraaqda waa in la jarjaraali fa kharaja annabiyu nabigaa soo baxay sala allahu calayhi wasalama iyo xabaan ah. ka booda miya weliba waxbaa idiin dhiman aniga wax kaleba ii qori maayaba keen hadda idhi fa qaala lahum abuu jahlin abuu jahl baa wuxuu ku yidhi haadaa arrinkan amrun arrin weeye qudiya la maamulay oo la xukumay bileylin hameen wa tushuwiru lagana tashaday fiihi dhexdiisa bacda haada almakaani meeshan ayadaa meelan ahaynna looga tashaday wuxuu ka wadaa abuujahl afartan oo taageertay iyo zuhayr taladan ay keeneen waa tale ay horey uga soo baaraandegeen buu yidhi wax hadda bilowday ma aha meelaan meeshaan ahayn iyo waqti aan waqtigaan ahaynna waa soo dhammaysteen buu ayib fa kharaja nebiyu nebigu wuu baxay sala allahu calayhi wasalam wuu kasoo baxay iyo waman dadkii macahu la jirankiisa ahaa min alxisaari go-doomintii bacda an makathuu intay nagaadeen ka bacdi fi shicbi gosha qariiban wax ku dhow min halaati sanawaatin saddex sano sababtu waxaa weeye markii la xanibayay oo la yidhi goshaas gala ummaddana waxaa ka iibsanina waxna laydinka iibsan maayo taariikhdu goormay ahayd sanadkii toddobaad soo ma ahayn haddana sanadkii tobnaad baa la maraya saddex sano taqriiban bay meesha ku jireen saddex laa yasilu ma soo gaarayn ilayhim banu haashim iyo banulmutalib shay-un shay oo min atacaami raashin ah ilaa khufyatan si qarsoodiya maahane xataa akaluu ilaa ay cuneen waraqa shajari geedaha caleentooda gaajadib inta ka badatoy cunto waayeen oo rafaadeen bee sida xooluhu geedaha u daaqaan bay geedaha caleentooda u cunayeen wa kaana rasuulu rasuulku wuxuu ahaa sala allahu calayhi wasalama qad ukhbira mid looga waramay qad ukhbira mid loo sheegay al aradata aboorka iyo dhulkii qad akalat inay cuntay asaxiifata waraaqdi qad ahbara mid ubira akhbara mid ka waramay anal aradata aboorkii qada akalat inay cuntay alsaxiifata waraaqdii dadku wuxuu usii sheega wuxuu ku yidhi waraaqdii qaraabogoysnimadu ay idinku qorayd oo meesha suraan jirtay waa googo-i doontaa ciidda iyo aboorkaa cuni doona falamaa goortii nasalat haa qurayshun quraysh ay soo dejiyeen liyumasiquuhaa waraaqdii say u kala jeexjeexaan wajaduu waxay ogaadeen haa ayada kamaa sida akhbaar uu sheegay inay tahay waraaqdii hadday u yimaadeen inay jeexjeexaanba waraaqdii oo la cunay oo beybah noqotay bay u yimaadeenba nabigaana horey usii sheegay sala allahu aleyhi wasalam musanifku meeshaan afar qodob ayuu ku sheegay sanadkii tobnaad ee hijiriga shan ruuxoo odayaashii qureysheed inay isku waafaqeen waraaqdan qaraabogoysnimadu ay ku qoran tahay inay jeexjeexaan kow nebigu inuu ka soo baxay iyo dadkii la socday meeshii lagu xanibay saddex sano ka bacdi xaaladii nololeedu ay ku jireen inay ahayd xaalad iyo duruuf aada u ciriiri ah oo ay gaajoodeen ilaa ay geedaha caleentooda cuneen mucjiso ka mid a mucjisooyinkii nabigeenna sala allahu caleyhi wasalam oo ah wax aan dhicin intaysan dhicin inuu kasii warramay siduu uga warramayna ay noqotay oo ah waraaqdaasi wax ku qoraayeen in la cuni doono baabaha ay noqon doonto ayadoo ebera meeshiina loogu tagay sidii ay u dhacday hawshaas fi sanati alcaashirati sanadkii tobnaad ee mina nubuwati nabinimada ka mid a ittafaqa waxaa heshiiye oo iswaafaqay khamsatun shan ruux oo min ashraafi qurayshin quraysh odayaashoodii ka mid fa naqaduu way furfureen alsaxiifata waraaqadiiyo way jarjareen fa kharaja nebiyu nebigaa soo baxay sala allahu calayhi wasalama waman dadkii macahu la jirankiisa ahaana way ka soo baxeen min alxisaari go-doomintii iyo shariddii la sharay bacda an makahuu intay nagaadeen ka bacdi fi shicbi gosha qariiban wax ku dhow min halaati sanawaati saddex sano laa yasilu xaalo uusan soo gaarayn ilayhim ayaga shay un shay oo min aطacaami raashina ilaa khufyatan si qarsoodiya maahan xataa akaluu ilaa ay cuneen waraqa shajari geedaha caleentooda shajar waa geedaha waraquna waa caleenta wa kaana rasuulu rasuulku wuxuu ahaa sala allahu calayhi wasalama qad akhbara mid ka warramay aniga ukhbiru ii warra ii qoraya anna al aradata aboorkii akalat inay cuntay asaxiifata waraaqdii falammaa nasalathaa markay soo dejishaysoo dejisay qurayshun quraysh waraaqdii waxaa lagu heshiiyey in la soo dejiyo liyumasiquuha say u kala jexjeexaan wajaduuha waxay ogaadeen kamaa akhbara ama waxay ku ogaadeen kamaa sidii inay tahay akhbara rasuulku ka warramay sal alla alay wasalam as-ilatun su-aalo fii ayi sanatin sanadkeebay naqadat furfurtoo ay jexjeexday qorayshun qoraysh bay ka dhigan tahay asaxiifata ama nuqidat isaxiifatu waraaqdii la furfuray sanadkii tobnaad ka makaha nabiyu nebigu imisuu ku nagaaday fil xisaari goodoonka saddex sano hal kaana ma aha yasilu inuu soo gaaro ilayhi xaggiisa shay-un shay oo min atacaami raashina maya ilaa si qarsoodiya maahani bimaadaa maxay buu akhbara kasii warramay qabla khuruujihi intuuna soo bixin ka hor min alxisaari xisaari goodoonka ana al aradata qad akalat isaxiifa alkhulaasatu gebagabo fi sanati alcaashirati sanadkii tobnaad naqadat way jexjeexday nuqidat waa la jexjeexay asaxiifatu waraaqdii fa kharaja nebiyu nabigaas soo baxay sala allahu caleyhi wasalama min alxisaari go'doomintii bacda halaati siniina saddex sana ka bacdi addarsu thalaathuuna casharka soddonaad fi sanati alcaashirati sanadkii tobnaad wafadda waxaa usoo wafdiyey calayhi nabiga dushiisa wafdun wafdi oo min nasaara najraana najraan ee kiristaankiisii ka mid ah najraanku waa magaalo maka iyo yeman u dhexaysa xagga yeman bayna xigtaa balaqahum waxaa soo gaaray qolyahaas khabaruhu nabiga warkiisaa soo gaaray sal alla alay w slam qolyo gaalahay meesha iska joogeen waxaa soo gaaray marka nin nebinimo sheeganayaa marka kasoo baxay xageebay warkaa ka heleen maadaama telefoonna jirin min muhaajiri alxabashati dadkii ardulxabash u hijrooda oo muuse hogaaminayay raggiisiiso garan maysaan qolyihiibaa fariintaa gaarsiiyey wa kaanuu waxay ahaayeen qolyahaas wafdiga cishriina labaatan rajulan ee nin fa qara'a wuu akhriyay calayhim dushooda alrasuulu rasuulku sala allahu calayhi wasalam alqur'aana qur-aanka fa aamanuu way rumeeyeen kulluhum dhammaantood fa wabbaka waxaa cambaareeyey hum ayaga abuujahlin abuujahal baa cambaareeyey calaa islaamihim inay islaameen buuna ku cambaareeyey warnaga tagabiyo wax fiican ma tihdin maxaa u islaamteen fa qaaluu waxay ku yidhaahdeen lahu asaga lakum idinka waxaa idiin sugnaaday maa waxa antum idinku caleyhi dushiisa a ku sugan tihiin afaarihiina ma gelayno walana annagana waxaa noo sugnaaday maa shayga ikhtarnaahu aan dooranay ayib lambar hoos ma idinka qabta lambarka laba meelood wey mid waxa weeye wafdu najraan najraantaas meeshay ku taalla xaggee weye wuxuu yidhi waa baladun bayna makkata walmadiina waa meel maka iyo madiina u udhexaysa ya ha walyaman bayna makkata walyaman midda labaad oo abujahal ceebayntiisa waa tani qaala wuxuu ku yidhi lahum ayaga maa ra-aynaa maanaan arag rakban safar axmaqa idinka doqonsan minkum idinkabi wax badan baan dad safara arko nin odayaan ahay weligii dad idinka doqonsan ma aragbi tobankii nin buu haystaa najraan ka yimid muxuu ka rabaa wuxuu yidhi arsalakum waxaa idinsoo dirsaday qowmukum tolkiin taclamuuna si aad usoo ogaataan khabara ah, haadaa ninkan warkiisa arrajula idinka ah khabara haadaa kan warkiisa arrajula ee ninka ah fa saba'tum diintiinni baad ka baxdeen buy idinkana waxaa la idin soo dirsadaa warbixin baa laydinka rabe idinkuna ninkiiba diintiisa iska qaadateen tiinina waa ka tagteen fa qaaluu waxay yidhaahdeen qolyahaasi salaamun nabadgelya calaykum dushi dushiina ha ahaato laa nujaahilukum sida jaahilnimadaad aad u dhaqmaysaan anagu idinla samayn mayno yidhahdeen laa nujaahilukum jahlidan iyo aqoon iyo waxaad samaynaysaan anagu idinla walaaqan mayno lakum idinka waxaa idiin sugnaaday maa waxaa antum idinku calayhi dushii aa ku sugan tihiin walanaa annagana waxaa noo sugnaaday maa shaygii ikhtarnaahu aan doorannay fa anzala allaahu ilaahay baa soo dejiyey fii daalika arrinkaa dhexdiisa wuxuu ka soo dejiyey alladiina kuwa aataynaa aan siinay hum ayaga alkitaaba kitaabka min qablihi qur-aanka horti hum ayagu yu'minuuna kuwa rumaynaya weeye bihi qur-aanka ama bihi nebiga labadaba wa idaa goortii yutlaa la akhriya calayhim dushooda qur-aankii qaaluu waxay leeyihiin aamanaa waan rumaynay bihi qur-aankan innahu qur-aanku alxaqu xaq weeye min rabbinaa rabbigeena xaggiisuuna ka yimid innaa annagu kunnaa waxaan ahayn min qablihi qur-aankan ka hor muslimiin oo dimihii horaan rumaysnayno marka horeba muslimiin baan ahayn ilaa wuxuu yidhi ulaa'ika kuwaasi yu-towna waxaa la siin doonaa ajrahum abaalkooda maratayni laba jeer bimaa shay sababkii baana lagu siinayaa sabaruu ay ku sabreen wayadra-uuna way difaacayaan bilxasanati shayga wanaagsan ayay as xumaatada ka horgeynayaan markay xumaata ka dhacdo shay wanaagsan bay ka dabageynayaan wa mimaa kii xaggiisa rasaqnahum aan ku arsaaqinayna yunfiquuna waxbay ka bixinayaan wa idaa goortii samicuu ay maqlaan al laqwa tarabaqash iyo maalaayacnina acraduu waa ka jeensanayaan canhu xaggiisa wa qaaluu waxay odhanayaan lanaa annaga waxaa noo sugnaaday acmaalunaa acmaasheenna walakum idinkana waxaa idiin sugnaaday acmaalukum acmaashiinna salaamu nabadgeliyo calaykum dushiinna ha ahaato laa nabtaqii ma raadinayno aljaahiliina dadka aqoonlaawayaasha aan waxba la hadli mayne macsalaama adeer abujahal saasaa loogu jawaaba marka aayaadkaasaa soo degay afar qodob buu musanifku meeshaan kaga hadlay qodobka koobaad sanadkii tobnaad nabiga waxa u yimid dad wafdi ah waa sanadkii tobnaad oo nebinimada weli hijro maynaan gaarin nabigu uu hijrooda ma kala joogaa qolyo waxaa u yimid wafdi ah waa kiristaan nebi ciisey rumaysan yihiin meel najraan la yidhahday ka yimaadeen najraanna madiina iyo maka iyo waxay udhexaysaa yaman maaqay ahaayeen toban nin dayib yaa warka u sheegay dadkii ka hijrooday maka oo ardulxabasha aaday markay islaameen maxaa dhacay abujahal baa ceebeeyey wuxuu yidhi doqomaad tihiin dad baa waxay idiin soo dirsadeen sahan iyo warbixin idinkuna waa iska ogaalowduna diintiina waa ka baxdeen ayaguna waxay ku yidhaahdeen war wanaagsan oo ah annagaa caqligayaga ku dooranay hawshaan fi sanati alcaashirati sanadkii tobnaad wafada waxaa usoo wafdiyey calayhi nabiga dushiisa wafdun rag akhyaar ah oo min nasaara najraana qolyihii najraan ee kristaankoodii ka mid ah balaqahum qolyaha waxaa soo gaalay khabaruhu nabiga warkii min muhaajiri lxabashati ardulxabash dadkii uu jirooduuna kasoo gaaray wa kaanuu waxay ahaayeen cishriina labaatan rajulan toban nin baan malaynaya labaatan nin way ahaayeen labaatan nin labaatan nin ayay ahaayeen ayib fa qara'a wuu akhriyay calayhim dushooda alrasuulu rasuulku sala allahu calayhi wasalama alqur'aana qur-aankii ayuu ku akhriyay fa aamanuu way rumeeyeen kulluhum dhammaantood wax dadka lagu hanuuniyo oo lagu irshaadiyo oo khayrka sabab loogu noqdo qur-aanka ilaahay ka fiican lama arko sida awgeed bay muhim tahay qofka muslimka ahi qur-aanka inuu xifdiyo kabacdina tafsiirkiisa iyo macnihiisa u barto ayib qur-aankiibay marka rumeeyeen fawabaqahum waxaa cambaareeyey abujahlin jahl calaa islaamihim islaamnimadooda ay buu ku cambaareeyey oo ku ceebeeyey fa qaaluu waxay ku yidhaahdeen lahu asaga lakum idinka waxaa idiin sugnaaday mushrikiintan qureysheede maa shayga antum idinku calayhi dushii a ku sugan tihiin walanaa annagana waxaa noo sugnaaday maa wixii ikhtarnaahu aan doorannay as-ilatun su-aalo man ruuxeebaa wafada usoo wafdiyey cala nabiyi nabiga sala allahu caleyhi wasalama fi sanati alcaashirati sanadkii tobnaad wafdu nasaara najraan kow nasaara najraan man akhbarahum yaa u sheegay ayaga bihii nebiga ardulxabasha kuwii u hujrooday hal aamanuu ma rumeeyeen bihi nebiga haa man ruuxeebaa wabbaqahum ku cambaareeyay calaa islaamihim islaamnimadooda abujahal bimaadaa maxay bay ajaabuuhu ugu jawaabeen lakum maa antum calayhi walanaa makhtarnaahu alkhulaasa gebagabo wa fii tilka sanati sanadaas ayada ah wafada waxaa usoo wafdiyey calayhi nebiga dushiisa bacdu nasaara najraana magaalada najraan loo yaqaano kiristaankii deganaa gobol ka mid ah fa samicuu way maqleen alqur'aana qur-aanka fa aslamuu way islaameen oo diintay u hoggaansameen addarsu alxaadi wathalaahuun casharka soddon iyo koowaad wafaatu khadiijata khadiijo geerideedii weeye sawaaju sawdata iyo wa caaishata iyo wow miyuudiin ku daraya wafaatu khadiijata ya zawaaj miyaamse wa zawaaj wafaatu khadiijata khadiijo geerideedii kow zawaaju sawdata sawdo guursigeedii iyo wa caa-ishata caaisha radiallahu allah ka raali noqdo canhuna saddexdoodaba meeshan wuxuu ka hadlayaa saddex saxaabi oo gabdho ah oo midna nebiga ka dhimatay laba kalena uu guursaday khadiijo nebiga maaqay wada joogay ma soo qaadana labaatan iyo shan sano soo maaha marka wuxuu ka hadlayaa khadiijo oo ka geeriyootay iyo markay khadiija dhimatay inuu caa-isho guursaday sawdana guursaday fi sanati alcaashirati sanadkii tobnaad ee min annubuwati nebinimada ka mid ah tuwufiyat waa la oofsaday assayidatu khadiijatu boqoraddii khadiijo ahayd ayaa la oofsaday fa xasina nebigu waa fa xasina waxaa ka murugooday calayhaa dusheeda al rasuulu rasuulka sala allahu calayhi wasalama xusnan murug shadiidan ee daran aad buu nebigu hawshaa uga murugooday liannahaa khadiijo ayadu kaanad waxay tuxibuhu nabiga mid jecel kow wa tamnacu way difaaci jirtay canhu xaggiisa adaa qurayshin quraysh dhibkeedana way ka difaaci jirtay fatazawaja waxaa guursaday fatasawaja nebigu wuu guursaday bacda wafaatihaa dhimashadeeda ka bacdi bisawdata sawda ayuu guursaday bacda an tuwufiya intii laga oofsaday kabacdi canha xaggeeda sawjuha ninkeedii sawda nin hore qabi jiray ninkeedii baa ka dhintay nebiguna khadiiju qabi jiray khadiijaa ka dhimatay marka nebiguna xaas ma leh oo xaaskiisii way dhimata sawdana nin ma leh oo ninkeedii wuu dhinta malfama qodobka bas markaasuu nebigu guursaday wa kaanat waxay ahayd qad aamanat mid rumaysay billaahi alle iyo wa rasuulihi rasuulki alle iyo rasuulkiisaba way rumaysay wa khaalafat waxay khilaaftay aqaaribaha qoyskeediina way khilaaftay oo maxaa islaamka u qaadataa liyo gaalay ahayn qoyskeedu waan rabaabaytay diinta islaamkaan raba marka way khilaaftay oo way la dagaalameenoo way colaadiyeen way fogeeyeen iyaduna diinteediibay qaadato nabigay rumaysay wa bacda shahrin bilka bacdi sawda markuu guursaday bilka bacdi ayuu caqada wuxuu mehersaday calaa caaishata binta binti abi bakrin asidiiq waa bilka bacdi hadde markuu bil qabay sawda ayuu haddana caa-isho mehersada wa hiya iyaduna fi saabicati min cumrihaa sanadkii todobaad oo cumrigeeda ayay ku jirtaa lix todoba jir bay ahayd toddoba sana jirta ayib walam yatasawaj nebigu ma guursan bikran gabar inan ah iyadaan ahayn wa dakhala wuu la aqalgalay biha ayada filmadiinati madiine markuu u hijroodana wuu la aqalgalay ayib musanifku meeshaan afar qodob buu kaga hadlay qodobka koowaad sanadkii tobnaad nabiga khadiija ka dhimatay nebiguna waa ka murgooday way difaaci jirtay nebigana way jeclay sala allahu caleyhi wasalam waa qodob qodobka labaad markii khadiijo ay ka dhimatay kabacdi sawda ayuu guursaday oo ninkeedii horey uga dhintay qof mu'minadan ahayd qodobka saddexaad markuu sawdo guursaday kabacdi caaishuu haddana bil kabacdi guursaday caaisho da-deedu maaqay ahay toddoba jir buushi gabar inanuhu ka horreysay ayada ma guursado maya mid ka dambeysay ma guursado maya dumarkii nebigu uu guursaday garoob bay wada ahaayeen dumar garoob aho guur hore soo wada maray ahaayeen dayib caaisho guurkeeda guurku waa laba qaybood ayadoo horta waxaa culimmadu u badan yihin lix jir bay ahayd markii la guurinayo lix sanay jirta toddoba xataa maaha waa lix jir bay ah laakiin sidee loo guuriyo ma taqaan ayadoo gurigooda joogtaa la meheriye bas reer lama geynin guri looma dhisinin gurigooda iska joogta sharcanna waa la samayn karaa gabadho caawa hadday dhalato caawa isla caawa la meherin karaa iyadoo caawa dhalatay laakiin maxaa la samay waagii ay qaangaarto weynaato waagaasaa ninkii waagii yareed loo meheriyey hadday ku qanacdo loo aqal geynaya ma la fahmo qodobka saas wey laakiin gabadha aabaheed caawa hadday dhalato wuu odhan karaa hebel oo gabadhayda adaan ku siiyey waan kugu meheriyey waa la meherinahayaa oo maba hadli kartee waxba hadalkeedu laazim ah waalidkeed baa wakiil ka noqonahaya dadkaa kaleeto waan la guuriyaa la odhanayaa marka khalaas markay hadhow qaangaarto markaasaa la odhanayaa adoo yarbaa ninkaa lagu guuriyey ma ku qanacsan tahay hadday ku qanacdahaa waa caadi caaisha marka saas ayadoo lix sano jirta baa nabiga loo guuriyey sal alla alay wasalam ayadoo yar oo aada u yaro sideed sano jirtana wala la aqal kala da ahaan way yarayd laakiin way qaangaartay way qaangaartay ayib dumarka quraysheed oo reer xijaazi iyo meelaha u badanna ah, inta badan sideed sano iyo sagaal sana ayay ku qaangaari jireen ayadoo yaroo weli aan da yaro xataa sideed iyo toban iyo meelaha jirtana nabigu waa dhintay sal alla alay wasalam sideed iyo toban bay jirtay markuu nabigu ka dhintay sal lla alay salam kabacdi laakiin cumri dheer baa ilaahay siiyo way weynaato aad bay u weynaato cimri dheer bay heshay aada buu nabigu u jeclaa nabiga waxaa yaa dadka uu jeceshaha markaasuu yiri caa-isho dumarka kumaanaan weydiiyan ragg yaa ugu jeceshaa suu yidhi aabbaheed waana abubakar ma ogtaha aad buu u jeclaa nabigu sal lla alay slam gabadhiisa faatima wuxuu ku yidhi aabo faatima binti rasuulilaahi waxaan jeclahay ma jeceshaa aabo aabbo waan jeclahay caaishee ishee adiguna ila jecloobi waan jecla marka aad buu nabigu u jeclaa qof wanaagsan oo ahludiinana way ahayd qof wanaagsan o ahludiin saxaabiyaadkao dhanna ahludiin bay ahayeen aad u wanaagsan iyo ummahaatulmuminiin fi sanati alcaashirati sanadkii tobnaad oo min annubuwati nabinimada ka mid ah tuwufiyad waxaa la oofsaday assayidatu ugaasadii khadiijatu ahayd boqoradii faxasina wuu ka murugooday nabigu al faxasina waxaa ka murugooday calayha dusheeda alrasuulu rasuulku sal alla aley wasalam xusnan murug shadiidan ee daran liannahaa iyadu kaanat waxay ahayd tuxibuhu mid nabiga jecel qofta dumarka ahi inay ninka qaba jeclaataa ceeb ma aha asaguna inuu xaaskiisa jeclaada ceeb maaha waa dhaqan wanaagsan wa tamnacu way ka difaaci jirta canhu xaggiisa adaa qurayshin quraysh dhibkeedana way ka difaaci jirta iyadana waa sharaf ninku inuu reerkiisa difaaco qofta dumarkaana ay ninkeeda difaacdo wixii xaq ah fa tasawaja wuu guursaday bacda wafaatihaa geerideeda ka bacdi bisawdata sawda ayuu guursaday bacda an tuwufiya zawja sawda markii laga oofsaday ka bacdi canha xaggeeda zawjuha ninkeedii wa kaanat waxay ahayd qad aamanat mid rumaysay billaahi alle iyo wa rasuulihi rasuulkii oo wakhaalafat waxay khilaaftay aqaaribahaa xigtadeedii gaalada ahayd way kala dhinteen wa bacda shahrin bilka bacdi caqada wuxuu mehersaday calaa caaishata binti abi bakrin asidiiq walxal hiya iyaduna fi saabicati sanadkii toddobaad ay ku sugantaho min cumriha da-deeda ah ama sanadkii lixaad baa usii dhammaanayo toddobaad bay gelaysa ama lix sanay jirtay walam yatasawaju ma guursan bikran gabar gashaantiyaho inan ah hayraha iyadaan ahayn wa dakhala wuu la aqalgalay biha ayada filmadiinati madiine ayuu kula aqalgalay oo maxaa loola jeedaa markii la mehrinaya makaa la jooga laakiin markuu soo hijrooday oo madiine la yimid madiine markii la yimid ay weynaatay buu nabigu la aqalgalay oo dhistay as-ilatun su-aalo mataa tuwufiyat goormaa la oofsaday asayidatu khadiijatu sanadkii tobnaad mataa tasawaja goormuu guursaday bisawdata sawdo waxa weeyaan markay ka dhimatay bacda wafaatiha bacda wafaati khadiijata mataa tasawaja goormuu guursaday bicaa'ishata caaisho bacda zawaaji sawdata bishahri markuu sawdo guursaday bilka bacdi kam kaana cumruhaa da-deedu imisay ahayd saabica inoo qoran hal tasawaja ma guursaday bikran gabar inan ah hayraha iyadaan ahayn maya ayna dakhala bihaa xageebuu kula aqalgalay magaalada madiino alkhulaasa gabagaba fi sanati alcaashirati sanadkii tobnaad tuwufiyat waxaa la oofsaday alsayidatu khadiijatu fatasawaja waxa wuxuu nebigu guursaday bacdaha gadaasheeda sawdata sawdo uma caaishata caaisho walxaal hiya iyaduna fi saabicati min cumrihaa sanadkii oo da-deeda ay ku sugan tahay dakhala wuu la aqalgalay biha iyada fi lmadiinati madiina ayuu kula aqalgalay wallahu aclam sala allahu wbaarak calaa nabiyina